cisiiya shaarafci heeda hooyaday timahadabidka haan ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaw kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenan xiliyadan oo kale ayaad maalin walba ka dhegaysataan idaacadda kulmiya wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale kulanto wanaagsan dhegeystayaal barnaamijkanan waxaan idinkugu soo gudbanaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn ee maalintaas warbaahinta caalamku ay hadal hayso qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii eeb idmo waxaa ka mid noqon doona caasimadda shiinaha oo ka mid noqotay magaalooyinka xilligan dunida ugu qabow waasatee magaalada adduunka aan ku noolnahay tan ugu qabow warbixin laga deeraad maqli doontaa waxaa sidoo kale barnaamijkana ku jira suurtagalnimada afgembi ruushka ka dhaca oo xukunka laga tuura madaxweynaha dalka ruushka si aada mareykanka ayaa arrintaasi saadaalinaysa mid ka mid a ah milkiilayaasha kooxda manchester united wuxuu doonayaa inuu iska gado qeybta uu ku leeyahay shirkada eecayaar ama kooxdaasi dowladda serelanka maxaabiis tiro badan ayay xabsiyada ka sii deysay waxaan sidoo kale dihaynaa wadan aanba laga ogolayn in ciidda christmaska looga dabaaldego biyihii ugu horreeyay ee dhulka laga helay iyo halka xilliganba laga heli karo ayaad maqli doontaan warbixin ku saabsan xubnihii joogtada inoo ahaa iyo warar gudaha dibadda ku saabsan ee suugaantiina iyo barnaamijyadeena taxanaha ah qaybtii lixaad ayaad dhegeysan doontaan kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka kenen fogan maayo oon hila cabbi'in maayo ayra weerar ma daayo ilihii aamusi maayo erigo ma diido adna taaha ma daayo anna taama ilaawo jacaylood ogan maayo oon hilaacabi'in maayo ayra weerar ma daayo ninlihi aamusi maayo ergogeesi ma diido

laysu turaaye iilka laysma gargaaro aborayskama baaje nabsihayga amaahan axdigiina dhex yiiliyo aydoobina qoontii turaaye iilka gargaaro baabuur layskama baaje nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo hayloobinaqoonti sagay usha toosan iyo ooda hagaagsan qaylinkii atabaadi madigii afar deeqa diinantii laylwaadsan ee aslubi u dheertay sidaanu astaysto buu eeganayaaye asagay usha toosan iyo ooda hagaagsan hayinkii atabaade madigii afar deeqa diinantii layluwaadsan ee aslubi u dheertay sidaanu asaysto u eeganayaae haddana min idhaahdo waa aqoonta haweene uuragiiga dambeeyo halka ay ka cawayso haddana min idhaahdo waa aqoonta haweene lagiga dambeeyo arunta ay ka cawayso jacaylka anigu sow dhaxlimaayo nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo haydhoobin aqoontii guurku taallada maada aramidiisa jacaylka anigu soo dhaxlimaayo nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo ayloobinaqoonti duceeda ammaantaada libaaxa malawaanad ogayne ayaan uurkii ammaanka wadnahayga agtiisa sida aayad ku taala muumiyaa u tusaaye ilayskeeda cadceeda ammantaada libaaxa male aanad ogayne ayaan uurkii ammaanka wadnahayga agtiisa sida aayad ku taala muumiyaa u tusaaye haddii aanu ibliisku iga ka ambinaynin inadii tudhi waydo eegimay kole haddii ibliisku iga ka inadii tudhi waydo eegimay kole arrinkuma hambayne aaraartii ha ku deeqdo sinahayga adkaysan nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo ayoobin aqoontii arrinkuma hambayne aaraartii ha ku deeqdo aynahayga adkaysan nafsihayga amaahan axdigiina salaamsanaha iga adkaysan axdigina dhexii leeyahay loobin aqoonta iyo adeer kale ayaa ka mid ahaa codka macaan fanaanka ilaahay ow raxmade cabdi taalil warsame ayaa ku luqeynaya heestaan oo axmed salaaminde ereeada leeyahay daafur bay noogu tahay barnaamijkana kulanka kaanan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqolabaataniyotoddoba sanoo haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn meesha rafci heeda hooyaday timaha daabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho dhextume cayaara waa hagaag saaxiibayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waaad nagala socotaan hirka f m siddeed iyo siddeetanka magahati sidoo kale baraheena bulshada ee radio kulmiye iyo kenan ayaa naga dhageysanaysaan iyo bogeena radio kulmiye com aanu ku bilowna ee eh, taliska ciidamada ilaalada wadooyinka dowlad goboleedka puntland ayaa waray soo saareen waxay kaga hadleen shilalkii ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya deegaanada puntland taliyaha traafikada ama ciidamada traafikada ee puntland oo la magaciisa sareeye gaashaale sare faatax saciid suleymaan ayaa sheegay in sanadkan sii dhammaanaya deegaanada puntland ay ka dhaceen wax ka badan toddobayo toban kun oo shil waxa uu sheegay in afar iyo konton qof ay ku dhinteen dadka ku dhintay waxaa ku jira mid ka mid a ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada maamul goboleedka puntland dhaawacuna sideed boqol ayuu ka badan yahay marka laysku daro inta culus iyo inta fudud aan dhegaysana codka taliya waxaan halkan kusoo gudbinaynaa sanadkii hadda dhammaanaya warbixintiisii oo ahaa shidaalkii khasaara naf iyo maal wixii dhacay inaanu bulshaweynta reer puntland iyo guud ahaan soomaaliya la wadaagno Eh, waxaan halkan ka bilaabayna guud ahaan shilalka ka dhacay deegaamada puntland waa shil baa dhacay guud ahaan wey shilalka marka la eego dhimashadu sanadkan way ka yartay sanadkii hore sanadkan qof ayaa ku dhintay halka sanadkii hore qof ay ka ahayd eh, dhaawaca guud waa eh, dhaawaca culus dhaawaca fududna waa gaadiidka halkaa ku burburay oo hadda aan shaqaynayn waa gaadiid guryaha lagu dhacay iyo mootooyinka guryuhu waa o mootada burburtay oo dhibaatada geysatana waa iyo toddoba gaari guud ahaan shirarkaasi waxay ahaayeen shirarkii sanadkii ugu dambeeyey ka dhacay deegaamada puntland marka loo barbardhigo sanadihii lasoo dhaafay waxaad dareemaysaa in khasaaruhu aada u yaryahay taasna ay keentay dadaal badan ay dowladdu bixisay wadooyinkiioo wax laga qabtay waxay gelin badinoo la sameeyey dadkiioo wax badan fahmay sanadkii hore marka loo eego sanadkan aad buu shilku u yaryahay waxaan bulsho weynta puntland ka codsanaynaa boqolkiiba sagaashan inay mar kasta ay muujiyaan taxadar oo la taxadaro oo shalay waa ogtiin oo shil baa dhacay saddex qof baa ku dhintay soona karkaar buu ka dhacay tubada dhaxan oo shirarkaasuna maalin iyo habeen way dhacayaan dadka waxaan ka codsanaynaa inay noqdaan dad feejigan oo digtoon oo runtii eh, la socda wacyiga gaadiidka ay wataana iska hubiyaan taayarada iyo intaanan gaariga la kaxaysan gaariga la hubiyo eh, ujeedada aan isleenahay waxa yareeya shilalka lomber on waa wadooyinkii burbursanaa wax badan laga qabtay boqolkiiba siddeetan waddooyinka waxbaa laga qabtay lamber two tayada ciidanka taraafikada oo kor loo qaaday tababaro badanaa la siiyey ciidan badan ay kusoo bilaan ciidanka taraafikada oo hadda jagboynti kasta gobol kasta degmo kasta laga heli karo lamber tree waxaanu adkeennay qaadashada lesonka oo ahaa waagi hore wax laiska qaato oo hadda noqday qofku inuu aqoon ku qaato uu ahaado ama qof iskuul ka soo baxay ama qof dugsi ka soo baxay si loo adkeeyo lesonkana waa la adkeeyey iskaashiga ee arrimahaas ayaa waxay sababtay in aad moodo dadku inay shilalku aada u soo yaraanayaan sidaa daraaddeed waxaan weli codsanaynaa dadka aan leesonka qaadan waxaan halkaa fariin ooga dirayaa number one dadka aan qaadan leesonka inay ku dadaalaan qaadashada leesonka iyagoo sifada sharciga u maraya oo ah inay iskuul u galaan number one weeye walaal naftaadana badbaada ummadana ilaali number two weli dadkuma dhaqangelin lahaanshaha gaadiidka gaadiidka lahaanshihiisu mar horaa la bilaabay war qof kastoo gaariga aa ah wadato magacaaga ku qoro si adigu u yeelato waa wax fudud oo simbal ah aad baa inii salaamayaa sanadka soo socda waxaan ummadda reer puntland ugu rajaynayaa bashbash barwaaqo iyo intaas in looga sii dhowaado codkaasna waa gaashaanle sare faatax siciid suleymaan taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka maamulka puntland wuxuu ka hadlayay intay gaarsiisan yihiin khasaaraha ka dhashay shilalkii sanadkan sii dhammaanaya wadooyinka deegaanada puntland ka dhacay barnaamijka kulanka kenen ayaad dhegeysaneysaan ku weli waxaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan markaana waxaad kusoo dhawaataan qeybtii lixaad barnaamijyadeena taxanahan oo ahaa maalmahan ee noo socday aanan diweyn kuga xasuusinayno qaar ka mida ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee soomaaliya iyo dibaddaba ama caalamka intiisa kaleba ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan qeybtan oo ah qeybta lixaad waxaa la diyaara wariyaasheena cabdinaasir maxamed maxamuud iyo axmed dirir nuur kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel waliba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii lixaad barnaamij gaara ah waan ku egeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee barnaamijkan waxaa sii wada jira ah idinkugu soo jeedinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed dirir nuur waxaynu ku bilownay kowdii seteembar sanadkan sii dhammaanaya dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in tiradii ugu badneed oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay soo dhiibeen agaasimaha xarunta qaran ee tubsan cabdulaahi maxamed nuur ayaa xilligaasi sheegay inay kordheen xubnaha maleeshiyada al-shabaab ee kasoo baxaya isla markaana isku soo dhiibayay ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugnaa furimaha hore dagaalka waxa uu sheegay in ka badan laba boqoloo xubnood inay soo dhiibeen kuwaas oo iska soo kala dhiibeen deegaano ka tirsan gobolka shabeelada dhexe labadii sebtembar madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay waxauu qoray in ciidamada xoogga dalka ay ka soo baxeen furimaha dagaalka kadib markii dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka coosweyne ee gobolka galgaduud halkaas oo ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda al-shabaab ay ku dileen madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxamuud oo ka qaybgelayay xilli habeena kulan ka dhacay aaladda twitarka ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii cosweyne dowladda uu khasaare xoog leh ka soo gaaray waxa uu hadalkiisa intaasi sii raaciyay in ciidamadu ay dhowr bilood nasan doonaan balse waxa uu sheegay in dib loogu noqon doono furiimaha dagaalka madaxweyne xasan waxa uu sheegay markastoo dagaal la galo in guul ama guuldaro lala kulmayo wax iska caadiyan ay tahay in dagaal la galay guuldaro lagala soo kulmo isla labadii sebtembar xubno ka tirsan al-shabaab ayaa lagu diray duuqeymo ka dhacay gobolka mudug duqeyntaas oo iska kaashadeen diyaaradaha dagaalka ayaa duqeymo waxay ka fuliyeen gobolka mudug deegaana ka tirsan waxayna la beegsadeen saldhiggii ugu weynaa ee maleeshiyada al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka mudug kaas oo lagu magacaabo deegaanka dumaaye oo hoostaga magaalo xeebeedka xardheere ee gobolkaas wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin faqi ayaa xilligaasi sheegay in gabi ahaanba la basbeeliyey saldhiggii la weeraray ay ku sugnaayeen xubnaha maleeshiyada al-shabaab halkaas in lagu gaarsiiyay khasaare kala duwan iskugu jira dhimasho iyo dhaawac madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada maxaas ee gobolka hiiraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada maxaas wuxuu kula kulmay saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxauu degmada maxaas sidoo kale kula kulmay gudoomiyii hore ee gobolka hiiraan cali jayte cismaan oo hadda ah ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan madaxweynaha soomaaliya ciidamada macwisleeda ama ciidamada deegaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhinacyadii maxaas ku kulmay waxay ka wada hadleen sidii loo laba jibaari lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyadoo lagu wada ballamay in dagaal toos ah la qaado oo ka dhan ah kooxda al-shabaab saddexdii seteembar sanadkan sii dhammaanaya waxaa soo warar ku saabsan inqilaaf uu soo kallax galay hogaanka sare ee ciidanka xoogga dalka si gaara ah taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo wasiirka gaashaandhiga ee soomaaliya waxaana khilaafkaas la sheegay inuu ka dambeeyey kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar culus ay ku qaadeen deegaanka coosweyn ee gobolkaasi galgaduud halkaasuu dagaal culus uu ku dhex maray ciidamadii halkaas ku sugnaa khasaare kala duwan ee dhinacyadii soo kala gaareen khilaafka ayaa la sheegay in dhinacyadu inuu cirkiis kusii shareeray islamarkaanaha uu sababay in qaar ka mid mida ah ciidamadii dowladda ay ka soo baxaan furmaha hore dagaalka afartii sebtembar allah u naxariistay magaalada london ee caasimadda boqortooyada ingiriiska waxaa ku geeriyooday fanaankii caanka ah ee axmed naaji sacad axmed naaji sacad waxauu ahaa fanaan ka mid ah xidigihii ugu caansanaa ah kooxdii hoblada qaranka ee waabari heesihiisa ayaa isugu jiray wadani iyo heesa jacayl oo u qaaday waxa uu caan ku ahaa tumista qalabka kala duwan sida muusiga iyo sidoo kale kabanka ama cuudka axmed naaji sacad waxauu ku dhashay magaalada muqdisho wixii ka dambeeyey burburkii ama dagaaladii sokeeye waxa uu magagelyo u raadsaday wadamada shisheeye isagoo sidoo kale soo saaray kooxfaneed kuwaas oo uu ka tababaray dhammaan qaybaha kala duwan ee fanka kuwaas oo iyaguna noqday heesa lixdii seteembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu sheegay in saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya loo xiray kadib markii ay amar siiyeen ciidamada dowladda ee ku sugnaa furimaha hore dagaalka kuwaas oo dib ugu soo baxay madaxweynaha oo duleedka ah magaalada maxaas ee gobolka hiiraan uu kula hadlayay xilligaas ciidamo ka tirsan xooga dalka ayaa sheegay in saraakiisha la xirxiray lasoo taagi doono maxkamadda ciidamada laguna xisaabtami doono dembiyadii ay ka galeen islamarkaana la marsiin doono wax uu sharci qabo lixdii sebtembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo ka ambabaxay gobolka hiiraan gaar ahaan degmada maxaas ayaa gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa ujeedkiisu ahaa abaabulka mar kale rogaal celinta wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka dagaalka al-shabaab madaxweynaha ayaa degmada aadan yabaal wuxuu kula kulmay saraakiil ka tirsan milatariga dalka ciidamada deegaanka qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo khudbada u jeediyay dadka deegaanka iyo ciidamada milatariga sheegay in muhiim ay tahay in howlgalka la kordhiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligaas wuxuu u ololeynayay howlgalka wejigiisa labaad iyo sidii uu bilaaban lahaa isagoo dadka deegaanada gobolada dhexe degan iyo ciidamada milatarigaba la qaadanayay kulamo kala duwan kuwaas uu kula balamayay inay kordhiyaan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab toddobadii sebtembar dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka nuurdugle oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe dagaalka ayaa bilowday kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen deegaankaas halkaasina ah ay kala kulmeen iskacaabin kaga timid ciidamada dowladda oo garab ka helaya ciidamada macusleyda oo deegaankaas ku sugnaa saraakiisha ciidanka dowladda ayaa xilligaas sheegay in maleeshiyadii weerarka halkaas ku soo qaaday ee jab xoogan ay gaarsiiyeen markaana ay ka saareen deegaankii weerarka ay soo qaadeen sebtembar waxaa khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay madaxweynaha maamulka galmudug iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa warqad kasoo baxday xilligaas madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa shaqada looga joojiyey wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug kadib markii lagu eedeeyey inuu xagaldaaciyo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa xilligaasi buriyey islamarkaana waxba kama jiraan kasoo qaaday warqada kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo shaqada looga joojiyey wasiirkii arrimaha gudaha kadib markii warqad kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka lagu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha shaqada laga ceriyey khilaaf xoogan ayaa xilligaasi soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug madaxweyne qoorqoor ayaa faray xilliga allaamaha ammaanka in waajibaadkooda ay gutaan cid kasta oo wax u dhimi karta siduu hadalku u dhigay amniga iyo xasilooni darada ka jirta degmada caabudaaq ayaa lagu yiri war qoraal oo xilligaasi kasoo baxay madaxweynaha maamulka galmudug toddobadii seteembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa warbixin guud ka dhigeysay taliska ciidanka xoogga dalka si loo xaqiijo qorshaha dalka looga saarayo al-shabaab hogaanada taliska ciidamada xoogga dalka ayaa la wadaagay madaxweyne xasan sheekh maxamuud qorshayaal muddo kooban al-shabaab dalka looga saarayo iyagoo adkeeyay sida nafurnimada iyo geesinimada leh ay habeen iyo ugu taagan yihiin difaaca qaranka ciidamada ayaa lagu yiri war qoraalu xilligaas ka soo baxay madaxtooyda filla soomaaliya sideedii sebtembar ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaa u suura gashay inay la wareegaan deegaano ka tirsan maamulka galmudug ciidamada isugu jira kuwa xooga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa dagaal qaatay saacada kadib al-shabaab waxay ka saareen ama ay kala wareegeen deegaanka bulacli oo u dhow deegaanka la helay oo isna xilligaasi al-shabaab lagala wareegay ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa deegaanku dagaal xoogan oo maalmo socday kadib deegaanadaas ayaa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan ciidankaas xilligaas waxaa hogaaminayay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka uu ka mid yahay jenaraal aadan laba afle xilli uu warbaahinta la hadlay ayuu sheegay in howlgalkan uu yahay mid dhammaan la doonayo in al-shabaab deegaanada ay kaga hareen galmudug looga sifeeyo waxaana uu sheegay xilligaas ama uu carabaabay deegaano dhowr ah in ay damacsan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku inay ka faramunuuj joojiyaan kooxda al-shabaab tobankii setembar weerar ku bilowda qaraxyo ayay al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose waxaana halkaas ka dhacay dagaal toos oo u dhexeeyey ciidamada dowladda ee saldhigaas ku sugnaa iyo maleeshiyada al-shabaab ee halkaas weerar ku qaaday saraakiisha ciidanka dowladda ayaa sheegay in dagaalku uu socday muddo saddex saacadood ah islamarkaana al-shabaab lagu gaarsiiyey khasaare dhimasho dhaawac ah war ka soo baxay dowladda ayaa xilligaas lagu sheegay in ciidamada xooga dalka ay ka hortageen weerar al-shabaab ay kusoo qaadeen saldhiga islamarkaana khasaare xoogan halkaas lagu gaarsiiyey saraakiisha ciidanka dowladda ayaa sidoo kale waxaa imaankaasi warbaahinta u sheegeen in dagaalka lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab ayna ka carareen meydadka in ka badan labaatan xubnood oo kooxdaas ka tirsan tirsan koob iyo tobankii ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa u suura gashay inay la wareegaan gacanku-haynta deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka ayaa weerar xoogan oo ku ekeeyeen ceelgaras waxaa u suura gashay in halka ay la wareegaan iyadoo xubnihii ku sugnaa al-shabaab oo in ka badan shan iyo toban sano ka talinayay deegaankaas ay isaga baxeen maalinka isla maalinkaas wada soo gasho deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud xilli uu socday howlgalka waxaa dhacay qarax miino oo xoogan qaraxasi miino waxaa ku dhintay xildhibaano ka kala tirsan baarlamanka galmudug iyo golaha deegaanka caasimada dhuusamareen qaraxa ayaana haleelay gaari ay wateen xilli ay doonayeen inay qayb ka noqdaan howlgalka iyagoo halkaasi ku dhintay saddexiy tobankii sebtembar maleeshiyada al-shabaab ayaa waxa ay qarxiyeen ceelbiyoodkii ugu weynaa deegaanka eelgaras ee gobolkaasi gargaduud waxaana halkaas ku dhaacmay qof kamid dadka deegaanka sida dowladda federaalka ee soomaaliya ay sheegtay al-shabaab ayaa la sheegay in ka hor inta aan lagala wareegin deegaanka eelgaras ay ku xireen qaraxyo kuwaasoo ay ugu talagaleen in ciidamada dowladda soomaaliya markii halkaas ay gaaraan ay waxyeelay kasoo gaaraan sida dowladda soomaaliya ee sheegtay hase yeeshee ciidamadu ay fajeegnaa dheeri ay ka sameey arrinkaas isla markaana ay ka hortageen buuxiyeen walxaha qarxa ayaa lagu weeraray xero ciidamada booliis militaro ay ku leeyihiin degmada daynile ee gobolka banaadir weerarkaas ayaa ka dhacay meel u dhow degmada halkaas oo laga ilaaliyo degmada dagaal saacdo qaatay ayaa halkaasi ka dhacay kaasi oo dhex maray ciidamada milatariga ee lasoo weeraray iyo kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday waxaa halkaasi ku dhintay ciidamadii dowladda ee weerarka lagu soo qaaday iyo sidoo kale xubno ka tirsan al-shabaabkii weerarka soo qaaday al-shabaab ayaa xilligaasi sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas waxayna sheegeen in weerar qaraxyo ku bilowday ay ku ekeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda uu ku sugnaa meel u dhow degmada daynile isla saddex iyo tobankii sebtembar hay-adda nabad iyo sirdoonka qaranka soomaaliya nisa ayaa shaacisay magacyada iyo sawirada toddoba xubnood oo ka mid ah maleeshiyada al-shabaab oo lagu dilay weerar ka dhacay degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose hay-adda nisa xubnaha maleeshiyada al-shabaab ee lagu dilay weerarkii awdhigle ka dhacay ayay magacyadu ku kor sheegtay sheekh cabdulaahi cali timijalac bashiir dheere cabdiqafaar oo loo yaqaano macalin nadaara shaaciye maxamed cali sakariye maxamed bashiir oo loo yaqaano nadaara ama sandheere axmed cali daahir shuuke oo dhammaantoodba ka mid ahaa raggii ka qaybgalay dagaalkii ka dhacay awdhigle u dhexeeyey xubnaha al-shabaabka ka tirsan iyo ciidamadii dowladda ee halkaas ku sugnaa sidee hay-adda nabadsugidda soomaaliya ee shaacisay shan iyo tobankii kooxda al-shabaab ayaa weerar xoogan waxay ku ekeeyeen fariisin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku lahaayeen deegaanka ceel la helay ee gobolka galgaduud ceel la helay xilligaas maalmo uun ka hor ayaa laga saaray kooxda al-shabaab kadib dagaal xoogan oo halkaasi lagula galay maalinka ah waxaa dhacay dagaal xoogan kadib markii al-shabaab ay weerar ku ekeeyeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka dagaalkaas ayaa saacado qaatay khasaare kala duwan ayaana kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay halkaas saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka ayaa sheegay in isla maalinkaas ay dhacday duqayn xoogan oo dhanka cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee caawiya dowladda soomaaliya iyadoo dowladdu maalinkaasi ay sheegtay in xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku laysay ceel eh, helay ayaa weerar qarxyo ku bilowday waxay ku qaadeen deegaanka laasgacmi ee gobolka mudug deegaanka ay al-shabaab ay weerarka qarxyada ku bilowday ku qaadeen ayaa waxaa xilligaas ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaana deegaankaas ku sugnaa xilliga weerarka qarxyada ay dhacayeen qarxyada ayaa ahaa kuwa aada u culus islamarkaana si weyn loogu maqlay deegaanka laasgacmi oo u dhexeeya deegaanada wasil iyo bacaadweyn ee gobolka mudug waxaana lagu bartilmaameysada goob ay ku sugnaayeen madaxweynaha galmudug saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya weeraradaasi qarxada ku bilowday waxay sababeen khasaaro iskugu jira dhimashii dhaawac xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa la sheegay in xilligaas qarxadaas ay dhaawac ay ka soo gaarin isla markaana madaxweyne qoorqoor la sheegay dhankiisa inuu ka badbaaday weerarkaasi qarxada ku bilowday xubnaha al-shabaabka ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas siddeed iyo tobankii sebtembar dowladda ethoobiya ayaa beenisay war ka soo baxay al-shabaab kadib dagaal ciidankeeda iyo sidoo kale al-shabaab ku dhex deegaan ka tirsan gobolka abakool ee koonfur galbeed soomaaliya al-shabaab ayaa xilligaas maalin ka hor war ay soo saartay waxay ku sheegtay in dagaal ka dhacay gobolka bokool ay ku dishay boqol lixdan askari oo ethoobiyaana ah, islamarkaana ay burburisay gaadiid milatari oo ay wateen ciidamada ethoobiya weerarkaas ayaa dhacay kadib markii al-shabaab weerar ay ku ekeeyeen kolonyo ka tirsan ciidamada ethoobiya oo ku socdaalayay inta udhexaysa magaalooyinka yaad iyo waajid ee gobolka bokool danjiraha ethoobiya u fadhiya soomaaliya mukhtaar maxamed waare ayaa xilligaasi sidatan warbaahinta u sheegay baraha bulshada oo keliya ayaan ka arkay sheegashada al-shabaab waan arkay laakiin maaha wax saxa waxay isku dayi karaan keliya weerar ay ku qaadaan ciidamada ee balse xitaa toban daqiiqo rasaas kuma ridi karaan ayuu yidhi danjiraha oo faahfaahin dheeraada ah ka bixiyey weerarka al-shabaab ay ku sheegteen in in ka badan boqol lixdan ay ka dileen askarta ciidamada ethoobiya siddeed iyo tobankii sebteembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xeer madaxweyne ku magacaabay sareye guud madey nuuri sheekh taliya ku-xigeenka ciidanka xooga dalka inuu noqdo isla maalinkaas madaxweynaha ayaa darajada gaashaanla sare u dalacsiiyey dayax cabdi cabdulle wuxuuna magacaabay taliyaha ciidanka lugta ee xoog dalka soomaaliya saddexi labaatankii sebtembar dowladda soomaaliya ayaa war ka soo saartay howlgal cirka ah oo duqeyn ahaa kaasoo laga fuliyey deegaano ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud oo lagu dilay xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab howlgal xili habeenimaha ka dhacay deegaanada milqo iyo sidoo kale baalaldheer oo ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ayaa dowladda soomaaliya waxay ku sheegtay in ka badan soddon ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab halkaas dagaalkaasi ay ku dishay dowladdu waxay xiligaasi hadalkeeda ay si raacisay in dagaalamayaashaasi ay ku jireen saraakiil sarsare oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab dhegeystayaal waxaa halkaas ku soo gabagabeynaynaa qaybtii lixaad barnaamijkii gaarka aan uga hadlaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya axmed dir nuur iyo anigoo cabdinaasir ayaa idinla socodsiinayay qaybtaan qaybteeda xi intaan ku kulmi doono sidaas i nabadgelyo waa tahay u mahadsan yihiin wariyaasheena axmed dirir iyo cabdinaasir maxamed qeybtii lixaad barnaamijyadan taxanaha ah ayaynoo soo jeedinay qeybta toddobaad maalinta beri ay sidaan oo kale barnaamijkan ku dhageysan doontaan haddii eeba idmo hase haatee markaan qodobo kalena way noo soo socdaane waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keeneen aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye Cristo.

gebiyo guryo dhibadiga ay geliye geysataae maron gacan walaalnimo ma i geysataa codka macaan fanaanada maro maxamed ama amagaasare maxamed qofka sida u yaqaano ayaa ku luuqeynaysa heestan oo goobiyaala dhadhahdo barnaamijkeena kulanka keenan ayayna qeyb noga tahay heese kale ayaa noo soo socda oo aad maqli doontaan haddii markaana aan si kooban u dulmarno bal qaar ka mid a ah wararka ugu waaweyn ee caalamka wasaaradda caafimaadka ee khaza ee xamaas maamusho ayaa sheegay in duqeyn dhanka cirka ah oo yuhuudda ay ka geysatay marinka khaza ay ku dishay in ka badan toddobaatan qof xeerada qaxootiga almaqaasi layidhaahdo oo bartamaha mareyka qase ku taala afeen u hadlay wasaaraddan ayaa waxa uu sheegay in laga yaabo in dhimashadu intaasi ay kasii badato milatariga yuhuudda waxay sheegeen in arintan ay baarayaan arintan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo ay socdaan dadalan la doonayo in gurmad lagu gaarsiiyo dadka dhibaateysan ee reer falastiin caasimada shiinaha ee beijina waxa ay kamid noqotay baa la kulantay bishan desembar qabowgii ugu darnaatan iyo bilowgii sanadkii iyo koyokontonkii heerkulka magaalada ameerka qabowga ayaa inta ugu badan hadda wuxuu gaaray laga jaray toban digri centigrade ama minus ten qofba siduu yaqaano waa bishan oo kaliya waxa uu ahaabaa leeyahay sanad aada u daran caasimada muddada lixdii bilood ee lasoo dhaafana waxaa la sheegay in heerka qabowga uu tartiib tartiib usoo gaarayay shiinaha waxaa ku dhuftay dhowr muujadood oo cimilo kala duwan oo ay kamid yihiin heerka qabowga iyo isbedelka cimilada oo aada u saameeyey sidaas oo ay tahana waxaa tusaale loo soo qaatay magaalo la yiraahdo imicron oo ku taala dalka serbia magaaladan waxaa loo aqoonsaday inay tahay tan dunida aan ku noolnahay oo dhanba ugu qabood ugu qabow waxaana heerka qabowga u gaaray baa laleeyahay laga jaray konton digrie centigrade ayuu gaaray tuuladan waxaa la sheegay dadka inta ugu badanaa hadda inay bilaabeen inay ka baxaan bannaanka lama tegi karayo magaaladan serbia ku taala waxaa la sheegay sidoo kale jiilaalka xilliga kuleelahaba in ay intan ay kasii qaboowad marka magaalada ugu qabow dunida magaaladaas ayaa loo aqoonsaday maalqabeenka u dhashay dalka britain ee layirahdo sir jim ratcliffe ayaa ogolaaday inuu iska iibiyo boqolkiiba shan iyo labaatanka saamiga uu ku leeyahay kooxda manchester united ee dalkaasi ingiriiska ka dhisan waxaana gaaraysaa baa ah laleeyahay hal dhibic saddex bilyan oo doolarka mareykanka ah ninkan waxa uu sheegay inuu ka wareegi doono maamulka kooxda kubadda cagta ninkan oo koiyo todobaatan sana jir ah ayaa sidoo kale waxa uu la bixi doonaabaa laleeyahay lacag gaaraysa ilaa saddex boqol oo milyan oo doolarka mareykanka ah oo ka mid noqon doonta qorshihii ama qeybka ahayd baa la qorshe la doonayay in lagu maalgeliyo garoonka kubadda cagta kooxdan ku ciyaarto ee eltraford yidhaahdo kudhawaaqistiisa waxay timid baa leeyahay saddex toban bilood ama sanadii bil kadib markii milkiilayaasha kooxda gaar ahaan qoyska galaser layirahda ay sheegeen inay ka fiirsanayaan inay iibiyaan kooxdan qoyskan oo mareykanka u dhashay ayaa kooxda hore ugu iibsaday lacag gaaraysay toddoba boqol iyo sagaashan milyan oo bounka ingiriiska sanadkii labada kun iyo shantii qandaraaslayaasha kale ee ku jira kooxdan oo uu kamid yahay baalibaankiga qadar ninka madaxda ka ah ee sheekh bin xamed athani ayaa isna sidoo kale sheegay inuu hadda ka laabtay dalabkiisii ahaa in boqolkiiba boqol u iibsan doono kooxdan bisha soo socota ama bisha oktoobar ee sanadka soo socda kooxda manchester united ayaa ku dhibaatoonaysa gudaha garoonka xilli ciyaareedkan mana aysan ku guuleysan baa laleeyahay wax kooba ah, gaar ahaan premier leaga tanii wixii ka dambeeyay kii halkaas oo sidoo kale la sheegay in ay la wajahaysa kooxdan culeysya badan oo xagga cayaaraha ah markaan dhinaca xubnahan eegeynaya waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubinteenii maantao kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed baana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa maalin isniina taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha disembar sanadkuna waa laba waa maalinta saddex boqol ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo lix cisho keliya dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun lixdii diyaaradaha dagaalka itoobiya ayaa duqeeyey garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo dalka ah maalintaasi garoonka waxaa ka soo degayay sheekh shariif sheekh axmed iyo sheekh xasan daahir aweys oo ka tirsanaa madaxdii maxkamadaha islaamka dhinaca kale dowladdii kumeelgaarka ahayd ee fadhigeedu ahaa magaalada baydhabo ayaa ku dhawaaqday inay xirtay dhammaan xuduudaha dalka soomaaliya gaar ahaan xuduudaha badda cirka iyo dhulka maalmahaasi waxaa bilow ahaa dagaalkii maxkamadaha iyo dowladdii kumeelgaarka ahayd maanta oo kale sanadii labadii kun afariyo tobankii cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa xilka kala wareegay ra-iisul wasaarihii ka horreeyey ee cabdiweli sheekh axmed sidoo kale isla maalintaasi al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xerada xalana oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada midooda afrika ku leeyihiin soomaaliya maanta oo kale sanadii labadii kun kooiyo labaatankii guddigii doorashooyinka ee xilligaasi ayaa xilka ka qaaday gudoomiyahoodii heer federaal maxamed xasan ciro maanta oo kale sanadii kun shan boqol labaiyo labaatankii ciidamadii boqortooyadii cusmaaniyiinta ayaa qabsaday jasiiradda rhodes oo ku taala dalka griiga maanta oo kale sanadii kun lix boqol konton iyo lixdii cirbixiyeenkii u dhashay dalka holland sidoo kalena ahaa xisaabiyahan christian haygenis ayaa sameeyey saacaddii ugu horreysay maanta oo kale sanadii kun sideed boqol koow iyo afartankii waxaa la aas-aasay ururka caalamiga ah ee laanqayrta cas maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol afariyo tobankii ciidamadii dalalka jarmalka iyo ingiriiska ee ku dagaalamay furinta koofureed ee yurub ayaa gaaray heshiis xabad joojin kooban ahayd si ay ugu dabaaldegaan maalmaha ciidda krismaska maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol shan iyo lixdankii madaxweynihii xilligaasi ee maraykanka ayaa amray in la joojiyo duqayn xilligaasi maraykanku ka waday dalka fidnaab maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii madaxweynihii xilligaasi ee dalka masar anwar saadaad iyo ra-iisul wasaarihii yuhuudda maanashen beegin ayaa ku kulmay magaalada qaahira ee dalka masar maanta oo kale sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ciidamadii soofiyeedka ayaa ku duulay dalka afghanistaan ugu dambayntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol kow sagaashankii hogaamiyihii midowgii soofiyeedka mikaa'il gorbajof ayaa iscasilay guud ahaanna waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana dibmidi kugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n ibraax axmed aad mahadsan tahay qaar ka mida ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhaca ayay dib noo xasuusinaysay markaana kusoo dhawaada xubinteenii kale ekalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi jacburgabaka qayb kama ahana waa iska xera jiire jabaankoo muslimay gaalo waa jabin lahaayeene jeebbada shabaab waa jirtaa madax ku joogta jaalaley hajaabaa shaki yaa jaalaley yaa jaalaley hajaabaa shaki yaa jaalaley aan maqli jira war cabdulla waxaa kaloo la yidhi jeenanka tii ku siin laid jeenanka midii ku siin laid hadday kulaba joogin jirku siduu ku noqon lahaa war waxaa kaloo la yidhi jiljilooxu waa uga daraa dumarka jaallow war waxaa kaloo la yidhi jacayl ninaan aqoon baa handada jawhar gabareed war waxaa kaloo la yidhi jawaabtii cilmiyo qays muxuu jaahilka og yahay aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi dadku jaanta iyo jiibta iyo jara ku haasawga jarribtada adduunyada haddaan jiiri sugu aalle oo kan jiifa ee jilicsan aan jeebka laga toosin ee jikaar xumaan loogu daro jeena af eh. waxa jilib uun loo sheegta waa baha adduun joogta eh. jinno laguma galo aakhirada jeerin baan nahay eh. hadday kaalinkii joogto oon juuqna loo dhihinin maalintaa la kala jiiday oo joogsay ficilkiiya anoo jiidatada gabaygu tega dabarku soo jooja ilaahow hanoo jabin waxaan jixinjixnoo haynahayay wixiyaan jab soo maray jixyaan ka dhaadhacay ama jaha wariiri warwaaqla waxaa kaloo la yidhi allahayow nin jeeb maran ka janjeerta xaajadu cawinaadda jaceela aryaadhaha kale maanay jacaylay idinkaga dhigtay maxkamadda sare ee puntland waxay war ka soo saartay go'aankii isimada s ay ku diideen doorashada puntland gudoomiyaha maxkamadda sarena wuxuu sheegay in isimadaasi go'aanno culusoon loo baahnayn qaateen wuxuuna ku baaqay in isimadaas la ganaaxo tilaaba sharciga waafaqsan laga qaado eesisiina qasab ay tahay inay doorashada ka qayb qaataan war doorashada waa inay ka qayb qaadatay iga raacdee dhismada dhaqanka oo la sheego maamulka puntland inay saldhig u yihiin iyo maxkamadda sare ee puntland yaa awood badan war maxkamadu waa tii go'aan sharciga soo saari jirtaye maxay tahay baaquna warwar ma haysaane wasiirka cadaaladda puntland oo hadlay wuxuu yidhi wixii tabasho ah oo arrimaha essi qaatumo la xiriira waxay bilaabanayaan doorashada kadib toddobiiy tobanka xildhibaan oo hadda joogtaana sii shaqaynaysa heshiisiii somalilan inay ka go'aan dhibteen ogan bay u soo mareene kago'idda buntlandna ma dhibaata u mari doonaan warkalmaanay waxaa la yidhi afar ninoo sax kici weyse haddaad aragto mid baasaynta saynta uga taaganoo maqaarkiisa rabaa la yidhi marka arinta ss iyo puntland ma madaxweyne deniya daha gadaashiisa u fadhiyo dana gaara kale leh aragto arrin ilo meeraysan noqota madaxdii horaa ka dambaysa laakiin darbigii xirhnaa marka lagu tago xaggee loo dhaqaaqi doonaa sideese loo dhaafi doonaa waar sida waan naqaanaa sidana waan u garan badanna hadday gacan tusaan tahay sirbay cidhib kuleedahay leedahay aryaadhaha mucaaradka buntland naftirkooru waa warrameenoo waxay soo saareen war saxaafadeed waxayna sheegeen inay ka walaacsan yihiin abniga doorashooyinka waxaanna taageersannahay ay dhaheen go'aankii isimada s c waxaana u baahannahay ay dhaheen in heshiis rasmiya laga gaaro doorashada soo socota waxayna yidhaheen ilaa maamulka iyo mucaaradku ay heshiis caadiya ka gaarayaan wax xildhibaanoo la soo xuli kara inaysan jirin aqbalina maynay dhaheen xildhibaanaan ku soo bixin si saxa oon saxiixii isimadiisa haysan war doorashadii qofii codka aheedee buntlandna la sheegi jiray intay ka baxday war waxaa kaloo la yidhi marka ay tixgelin beeshaye laysxiniin taabto tartankiioo markii doorashada laysku tabar sheegto wuxuu hela taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaya war gorgoro waxaa kaloo la yidhi doorashadii tabtii lagu ballamo loo tukubin waayo tuhn iyo waxaa laga dhaxlaa toos beloon harin aryaadhaha hadda sida muuqata tagoogyaa qoob dambaystaafo tacadiibaad anaan tuhma tagoogyaa qoob dambaystaafo tacadiibaad anaan tuhma waar walla weynay aniguna tusmaysto qayrkay halkuu tegay u taabaabulshaystee war waxaa kaloo layidhi talantaanle iyo hawl adduuntixana weeyaan tilaabada waxaa loo dhigaa goorbasayta tahay xilka ruux ku tolanoo ma jiro taagan weligii nimba maalintiisuu ka talin waana tegayaa intay tiisu socoto shakhsigu tiin baraha haysto dadka wuxuu taraa lagu tixgelin noqonna taariikh war waxaa kaloo la yidhi godob lama tacbado maalintuu talin adeerkaahe xukunta taxaddi geystaba kolkii meesha laga tuuro tallaabaduu bannaanee qurahi waa turkiga aade war tartiib socdaay meesha waa laga tegayaaye war kalemaanay war ma haysaane maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdanaad waxay dib toogashaha ku xukuntay kadibna lagu fuliyey askari ka tir tirsan daraawiishta koonfur galbeed oo horay u dilay wiil ardayahoo iskuul dhiganayay war adiga nafsirkaagaan warayna waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida la soo saaro shuuto la horkeenay shabakad shabaab oo isku xidhan oo gaaraya ku dhowaad toban qof oo ay ka mid tahay haweeney sida la sheegayna waxay qaabilsanaayeen weerarrada qalqalgelinta iyo arbushaadda qaarkoodna waxay qaabilsanaayeena la yidhi qofka markii la dilayo in fiideo laga duubo hadda sharciga waxay ka helaanoo shuuta ku dhawaaqay leeyihiin waxaana hore loo yidhi mutalim uu maxkamadaynaya oo waa shigshigaya war waxaa kaloo la yidhi xukunada la sheegayo dilka xaaladaha taagan soo xulufadu inay suusho iyo xididasiib maahan war kalemaanay war ma haysaane koonfurta midug dagaalkay ka socday shabaabkii waxaa layidhi waa lagu durduriyoo belaa ku qaaday cirka iyo dhulkana waa laga weerarayo waxba looma reeban haddii nimankiina ciiddaa xuntayoo waxaa la yidhi dhulka iyo geeduhuba waa la dirirayaanoo meydkoodu howdadkou daadsan yahay dhaawiciina waaba qaadala' yihiin god ku xidhataba gardaroy gardarooy godkaagi wata lagugu soo galay soo lama odhan ruuqna waxaad ka tagtay wax dhambaad gumaadeen ku gabood falayiiseen wa garsoor ilaahay waxay ka gudaayaan gashigoodii weeye hadda hadda hadda haddaa gabalkoodii dhacay aryaadhaha samigay cabdulla dadka qaarkood wuxuu yidhi wanaag markiila waajehey wakhtalaafuu ku reedwaadaan wanaag markiila waajehey wakhtalaafuu ku reedwaadaan warkalamaanay waxaa la yidhi aqoon iyo cilmi iyo alaaq iyo xushmaa aadmiga hagee adduunkana beryahan aabi iyo xadgudub adag baa socdee aan su'aal gabana idin haybiye aqligiiyo macnahay amerikaanka iyo israa'iil xilligan ku adeegayaan aragteen maxay afduubkaiyo dilki mulkiyo awood sheegashada ugu talax tageen aroor waa baryana odayaasha iyo dumarkiiyo ilmaha aan eedda gelin u xasuuqayaan ujeedkiya dantay uqubooyinkaas ugu dhiiradeen ila eega oo islaam diid miya ma addoonsiba maxaan odhan karnaa war axmedow waxba isdaaline qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qiimihii nolosha la khasaarinaya qalad baa qalad lagu saxayaa waa tahay waxaa dhegaysateen xubintii kalamaan barnaamijkeena kulanka keenan ayaana u dambeysa waan u mahadnaqayaa saaxiibada kala qayb qaatay barnaamijka tabin diyaarin iyo farsamo iyo sidoo kale dadkana dhagaysanayaba waxaan kaga tegayaa heesay ku luuqeeyaan labada fanaan aways khamiis iyo siday qosol wanaag shiidaan bullu ayaa labaada

aaeeshinhileed ku dhitay dableed ku shidhaa shaqada shaqadaa soo kaagawa